بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا صدنات كتاب كلب الأصول كوحي نكب الله بينا عنوانك الحروف أي نكب الله بينا الحروف علم واحد شراه waxaynu ku soo jirnay mafhuumka iyo manduuqa ayaynu ku soo jirnay almafhuum walmanduuq almafhuum walmanduuq ayaynu ku soo jirnay haddaba sheekhu cunwaan buu sameeyey uu doonayo inuu kaga hadlo ilaa toddobi-iyo labaatan erey ayuu sheekhu ku soo bandhigi doonaa macnahooga toddobi-iyo labaatan erey ayuu macnihii ay lahaayeen ay suurtagal tahay inuu sheekhu ku soo bandhigo khayralaha siiye toddobiyo labaatan erey toddobiyo labaatankii ereyba wuxuu u bixiyey alxuruuf ayuu yidhi oo magaca alxuruuf ah ayay toddobiyo labaatankuba wada wataan alxuruuf toddobiyo labaatanku ma wada xuruuf baa mise ma aha waxa la yidhi xuruuf ma wada aha e qaar baa asmaa ah meelaha qaar ficiluu ka hadli doonaa walow toddobiyo labaatanka ficiladu ay dheeraad qaarkood ka yihiinba calaa oo kale ay dheeraad ka tahay toddobi-iyo labaatan erey oo qaar ay xuruuf yihiin qaar ay asmaa yihiin qaar ay ficillo yihiin ayuu ka hadlayaa cunwaanka haddaba loo bixin lahaa muxuu noqonayaa alxuruufu waalasmaau waalafcaal waxa sheekhu wuxuu sameeyey baabkii takliibka la odhan jiray buu sameeyey oo xuruuftu maadaamay u badan tahay iyadu wuxuu is yidhi xuruufta uun soo qaado xuruufta ayaa u badan maadaamay u badan tahay xuruuftiibuu soo qaatay cunwaanka alxuruuf buu yidhi la soco inay asmaano ku jirto la soco inay afcaalna ku jirto laakiin way u badan yihiin afcaasha xabad baan xasuustaayo xabadaasina xataa ma magacaabin calaa yacluu buu ina odhan doonaa calaa yacluu iska macnaynaya uu ku dari doonaa alxuruufu sheekhu khayr allaha siiye toddobiyo labaatankaa ereyuu soo qaatay bada siday u kala horreeyeen buu usoo kala horraysiinayaa alifbada yaa u horreyn jiray hamse asaw ma aha wixii hamse ka bilowda ayuu inoo bilaabi haddana wixii ba ka bilowda ayuu inoogu xijisiin haddana wixii ta ka bilowda wixii saasuu u wadaya haaliban xuruuftu siday u kala horrayso ayuu usoo kala hormarin alxuruufu waa xuruuftii midkood idan weeyi ka koobaad waa idan aloolil jawaabi jawaab usugnaaday iyo wal waljazaa'i jaze u sugnaaday qiila waxaa la yidhi daa'iman si joogta ah buu labadaaba ugu sugnaaday wa qiila waxaa la yidhi haaliban sida xooga badan ayuu ka dambe ee jazaha ah ugu sugnaaday jawaabku isagu waa daa'iman daa'imantu labadaba waa daa'iman baa la yidhi wa qiila haaliban oo haalibantu waxay u noqonaysaa xagga jawaabka uun xagga jazaha uun baan doonayaa jazaha haaliba laakiin jawaabku isagu waa iska joogto halkan hadaba sheekhu wuxuu inoo sheegay ereyga idan ah waxaa laga yaabaa maanta inaad moodiin cashirkeenna inaan naxwo dhiganaynaba inaan naxwo dhiganayno waxaa laga yaaba ardayga alfiyaha akhristay inuu yidhahn macaanidan alfiyaha xataa kumaanan arag way dhici kartaa waayo fannigan hore aynu usoo sheegnay kolba halkuu taabto inuu si fiican u bislaynayo halkuu taabto si fiican buu kuugu kala dhigdhigayaa ereyga idan ah marka la qorayo saddex qodob baa laysku qabtay sidaan ruuxul icraabka ku dhiganay qole waxay yidhahdeen hamsaha loo qoro idan qolona waxay yidhahdeen weligeedba hamsaha loo qoro bay yidhi ha loo qoro idaa oo kale ha loo qoro idan qolona waxay yidhahdeen weligeedba nuun ha loo qoro idan qolona waxay yidhahdeen markay caamilada tahayna alif la qoro markay hayru caamilada tahayna nuun ha la qoro muctamedku nuun in la qoray ahayd mar kaste saddexdaa qowl baa qoraalkeyga ku jiray macno ahaan af carabiga maxay usoo aroortaa laba macnay leedahay idantu horta waa xarfu waa xaraf marka hore idantu waxaa la yidhaha xarfu jawaabin wa jazaain jawaabku su-aal horeysay hadal kaa horeeya ayuu jawaab u noqonaya hadalkeegu weligeedba jawaab way tahay inta faraha badanna jaze way noqotaayoo waa abaalcelin wax laguu sameeyey ayaa abaalcelintiisii idanta lagu daraa waa inta faraha badan bay jaze tahay laakiin jawaabku isagu waa daa'iman waxaa la ysku qabtay jazaha iyo jawaabka labadaasoo wada socdaa ma daa'iman baa mise maaha daa'iman qiil wuxuu yidhi labadaasba inay weligeedba ku soo aroortaa waa daa'iman buu qiil yidhi waa laga fiican yahay qiilna wuxuu leeyahay haaliban weeyi labadaasi waa haaliban labadaas inay usoo aroortaa oo welibana kalabadu xagga jazaha weeyaane jawaabka waa daa'iman iyadu jawaabku waa daa'iman laakiin jazaha ayaa haaliban ah mararka qaar baa jazuhu meesha ka baxaa bal haddaba aan aragno idantiiyo jawaabna dhacaysa jaze oo abaalcelinana dhacaysa nin baa ku yidhi azuuruka hadan berri baan kusoo buuqan muxuu ku yidhi azuuruka hadan berri baan kusoo buuqan ninkaasi inaad ka aamusto dee maaha caqligaagu inaad ka aamusto ma sheegayo ninka inaad eh, ninka ku yidhaha azuuruka hadan berri waan kusoo buuqan haddaad ka aamusto nin dhibsaday baa tahay soo saamaa nin karaahiyeysanayaa tahay haddaad ka aamusto azuuruka hadan berraan kusoo buuqan war ha ka aamusin maxaan sameeyaa kol haddaanan ka aamusaynin dee horta jawaab baa lagaa rabaa isoo buuqo iyo haysoo buuqanin jawaab baa lagaa rabaa jawaab saw lama rabo azuuruka qada ninka ku yidhi dee idantu waa xarfu jawaabo jawaabtay gashaa horta ila ninka hadalkaa ku yidhi jawaab buu ka rabaaye haddana ninka azuuruka qadan ku yidhi beraanku soo buuqan ma ku sharfiyey mise wuu kuma sharfin ka ku soo buuqda ka waran ee gurigaaga kuugu yimaada hebel iska waran ku yidhaahda horta ninkaasi maku sharfiyey mise wuu ku caayey wuu ku sharfiyey ma maaha soomaalida waa taqaaniin halhays waxay uleedahay marka lasoo buuqdo malaaigtu ha kusoo buuqato bay malaaigtu ha kusoo buuqato eeg hadda waxaad arkaysaa muxuu u odhan waayey annagoon kusoo buuqan waxa weeye eeg wuxuu kutusayaa shucuur weyn ayuu ku dareensiinayaa markuu ku leey malaaigtu ha kusoo buuqato waxa wey suu kuu ama ficilkaagaa uu u qadarinayo ayuu afka kaaga cibaaraynaya inuuna basharba ku ogolayn inuu abaalcelin kaaga dhigo malaa'igta ilaahay ku soo buuqata buu ku yidhi kolka waad aragtaa soo hadalay soomaalida ku hadasha maaha waxaan haddaba u jeednaa idantu waa xarfu jawaab oo jawaabtaasay gashaa waana jazaayo abaalcelin bay noqon doontaa waxaad odhanaysaa azuruka qadan markuu ku yidha idan ukrimaka waan ku sharfin igu ogow ana inaan ku sharfiyo idan ukrimaka anna waan ku sharfin isoo buuqo iyo ha isoo buuqan taa lagama wada hadlo ceeb weeyaan ninka isoo buuqo ha ii kaalay har waxaan war waa sidee ninka kuula waan ku soo buuqan ha ii kaalay war ii kaalaydu waa maxay isoo buuqadu waa maxay war adigu waxa buuqashada gebigeeda ka bax oo abaal celintaada ka warbixi abaal celintaada ka warbixi kolka azuuruka qadan markuu ku yidhi idan ukrimaka anna igu halee maamuusid karaamo anna igu halee haddaba idantaasi miyayna jawaabtii gelin miyayna karaamadan ay ku jirtaana haddana jazihii ahayn abaalcelintii qofka aad uga abaalcelisay miyayna ahayn jazahaasaa mararka qaar meesha ka baxa laakiin jawaabku meel kama baxo nin baad u sheekaynaysaa nin ayaad u sheekaysay wuxuu kugu yidhi nin baa kugu yidhi uxibuka warniyo waan ku jecelahay uxibuka fillaah ilaahay baan ku jecelahay dartii waxaad ku tidhi idan usadiquka adda waan ku rumaysanayaa waa dhici kartaa in sidanaad ku jawaabta idan usadiquka haddaa waan ku rumaysanaya haddaad idan usadiquka tidhaa oo halkan idan usadiquka aad keento horta jawaab way tahay oo ninkii waad u jawaabtay laakiin jaze ma aha oo sababta ay jaze u noqon weyday jazau waxaa la yidhaha waa mustaqbal rumaynta maberaad rumaysan doontaa mise xilliganaad joogto maberaad rumaysan doontaa mise saacaddan aad hadlayso dee jazuhu jazuhu waa mustaqbal markuu ku yiri ninku azuuruka qadan eed ku tiraa idan ukrimaka ikraamku soo wax soo socda ma aha hadii mustaqbalka la waayo xataa caamilo ma noqoto ficilka waa la rafciyaa way inagii oran jirnay markuu ku yiraahdo uhibuka fillah hadaad ku tiraa idan usadiquka ha ha ku nasbin ficilka ila mustaqbal ma aha ee wasuqta ba'daha mustaqbalan mayna shuruudi kamid ahayn ra'iis nubala gabaygiisi aan dhiganay wasukta bacdaha mustaqbal mustaqbalantii baa meesha ka baxday kolka idan usadiquka jazii baa meesha ka baxay kol hadduu jazuhu ka baxo waa in yar laakiin waa qaliil qaliil way jazu inuu ka baxo xarfu jawaabun ay ay u barax beesho idan ereyga idan ihi liljawaabi jawaabu usugnaaday waljazaa'i jazana wuu usugnaaday qiila waxaa la yidhi daa'iman waa joogto labadaasi wa qiila waxaa la yidhi haaliban waa haalib o jawaabkuna waa joogto jazuhuna waa inta faraha badan halkaa hamse ka kasirsan buu sheekhu inoo keenay laba macno oo ay faa'iidaysana wuu inoo sheegay laba khilaafoo ku jirana wuu inoo raaciyey inaguna sida loo qoro ayaynu ku darsannay wa in weeyi ka labaad wa wathani in in in weeyi lishardi shardi bay u sugnaatay weli nafyi nafyina way u sugnaatay weli tawkiidi tawkiidna way u sugnaatay ereyga in ihi ereyga in ih inta macnuu faa'iideeya lagu sheegaya saddex macno oo ereyga in ih uu faa'iideeyo ayaa lagu keenay saddexda macno maxaa ka mid a waa lishardi shardigu waa maxay shardi maxaa loo yaqaanaa waa tacliiqu amrin calaa aakhara tacliiqu amrin calaa aakhara amar amar lagu xidho ayaa la yidhaha shardi waxa weeye intu mayna ficlu shardi iyo jawaabu shardi qaadan jirin maxay qaadan jirtay jawaabu shardiga ayaa lagu xidhi jiray ficlu shardiga bal hadda yaa tusaale keenaya in ay ku jirto in tajlis fi lmasjidi ajlis macaka haddaad masaajidka dhex fadhiisato anna waan kula fadhiisan maxaa isku xidhan eeg in tajlis in tajlis fi lmasjid ajlis macaka fadhiisiga anigoo aan fadhiisanaye jawaabka ah waxaan ku xidhay fadhiisiga adigu aad fadhiisanayso anuu fadhiisan maayo ilaa inaad u fadhiisato mooyaane shardiga laguu sheegaya waa isku xidhidda jawaabka shardiga lagu xidhayo jawaabka shardiga lagu xidhaya kolka culimadu waxay yiraahdeen waa mas'ala hadda luqawiyintu ay ku kala duwan yihiin walibana funuunta ku kala duwan balaaqada iyo mantiqa ku kala duwan waxay yiraahdeen muhiimadu ma jawaabka mise waa shardiga ka qeydka wata ma jawaabka oo shardigu waa ficlu shardigu waa qeyd mise ka jawaabka ka muhiimka ah ee wax la qeydaya waa ficlu shardiga oo jawaabka qeyda keebaa muhiima labada ficil waa lagu kala duwan yahay oo culimada bayaanka iyo balaaqaduna sibay u yaqaanin culimada mantiquna sibay u yaqaanin labadaa fani masaladaa isku si uma sharxaane la socda waxaa laga yaabaa adigoo si masaladaa u sharxayay fanigaa kale markaad gasho inaad aragto si kaloo loo sharxayo ha ha waa inaad tidhahda labadii fani baa ku kala duwanaa haddaba lishardi waxaa ka mid a ilaahay baa aayad qur ku yidhi in yantahuu haddaad ka reebtoonaatiin in yantahu hadday ka reebtoomaan ka reebtoomaan ay ka hadhaan yukfar lahum waxa laga dhaafi maa qad salafa wixii horeeyey oo dhan hadday reebtoomaan ay ka hadhaan kufrigaa iyo xumaha yukfar lahum maa qad salaf wax kastoo horeeyey waa laga dhaafaya aaway labada ereye la isku xidhaya awal horta intii waan aragnaa ficlu shardigii mee yantahu jawaabkiina mee yukfar haddaba eg gufraanu dunuubihim dembigooga oo la dhaafo waxaa lagu xidhay inay ka reebtoomaan intihaauhum baa lagu xidhay inay ka hadhaan xumaha ayaa loo shardiyey dembi dhaafkooga dembiga laga dhaafi maayo ilaa inay waxa ka hadhaan mooyaane hadday ka hadhaanna waa laga dhaafaya kolka intu shardi bay faa'iideysaayoo labadaa erey baa laysku xidhayaayoo laysku shardiyaya mar kastoo shardiga la helo jawaabkii waa in la helaa haddaba haddaad tidhaahdo xaaskaaga in dakhalti daara fa anti daaliqatun hooy gabadhay haddaad gurigaa gasho waad furan tahay furiimkiisa uma arkaysid inuu jawaabkii yahay gurigelidiina waa maxay guriga la gelayaana muxuu noqonayaa waa shardigii kolkaa furiinka gabadha maxaa lagu xidhay oo lagu tacaliiqiyey gelidda gurigaa lagu tacaliiqiyey hadaba gabadhii furmi mayso ilaa inay hee guriga gasho mooyaane meelaha ay fuqahadu baadhaan ee warka badani wataa gabadh baa waxaa jiray dumar baa jiray minhaajka akhrisan jiray habeen habeenada kamida ayaa sagaal iyo sagaashanki iyagoo minhaajka macnaynaya ayay mida tidhi heblaaye bay tidhi ka waran haddii gabadhu iyadoo geedka saaran uu ninkeygu ku yidhaha heblaayo haddaad sii socota waad furan tahay haddaad soo degtana waad furan tahay gabadhaasi maxay samayn tii kale kamay fikirinbe waxay tidhi dee way soo boodi <laughs> horta balka waran miyna sax ahayn waa sax hadduu ku yidhahdo geedka haddaad sii fuusho waad furan tahay ood horay usii socoto haddaad hoos usoo degtana waad furan tahay maxay gabadhaasi ku badbaadi de waa maslada qorantahay fuqahadu way ka hadla way soo boodida ay tihi wey gabadhaasi kolkaa ha soo boodo weeyaan de furni waayo horeyna uma sii soconin hoosna uma soo soconin wayma boodaye haday boodi karaysa ha soo boodo wey waad intu macnaha koobaad ay leedahay waa shardi weli nafyi nafyina way u soo aroortaa intu intu mararka qaar nafyi bay ku timaadaayo lam iyo laa iyo maa iyo ayay la macno tahay kuwa ayay la macno noqonaysaa intii maxaa ka mida inilkaafiruun ilaa fii guruur buu ilaahay aayad qur'aana ku yidhi inilkaafiruuna gaaladu ma aha intaasi waa naafiyo ilaa fii guruurin dee guruur iyo kedo kuwa ku dhex sugan mooye wax kale in aradnaa maanaan doonaynin ila ta wanaagsan mooye tu kaleba maanaan doonaynin intaasi waa maxay in aradna waa nafyi xarfu nafyi weeye maa aradnaa weeyaan halkaasina waa inti oo nafyi faa'iideynaysa weli tawkiidi tawkiidna way noqotaa tawkiid intu tawkiidna way noqotaa inta tawkiidkii waa tazaa'idada shalay baan cashirkeenii naxwaha alfiyaha ku dhiganayni maada shuruudaheega maxaa inaga inoogu jiray duuna intaw ma ahayn intii haddaba mu'akidada ahayd ee jumlada tawkiidinaysa ee zaa'idada ahayd lama ogola waayo intu dee zaa'ida way noqotaa maxaa ka mid in zaydun qaa'imun baad odhan in zaydun qaa'imun maa in zaydun zayd ma aha qaa'imun mid taagan maadu camal samayn mayso intani hadday daba dhacdo oo mubtadiya khabar oonbay iska noqon laakiin hadalkaa khalada ma aha wa in ereyga in ihi lishardi shardi buu u sugnaaday weli nafyi nafyina wu u sugnaaday weli tawkiidi tawkiidna wuu u intii shardi wa in lafdiga in aweeyi cafwan khabar ka dhig wa inta wa haani in wa in lafdiga in aweeyi lishardi shardi buu u sugnaaday weli nafyi nafyina way u sugnaatay weli tawkiidi tawkiidna way usugnaatay sugnaatay saddexdaasay faa'iideyn naxwaha waa digan jirtay haddaba in eh sidaa ma ugu marnay talow sada in saddexdaa macno leedahay maan ku marnay wa ow lafdiga ow weeyaan ka saddexaad hamsiyun baan ku jirnaayo marka hore uu kasrisnaa haddana uu fadxisan yahay wa ow lafdiga ow a weeyaan sheekheenu lafdiga ow a markaynu eegno wuxuu keenay toddoba macno oo owdu ay leedahay toddoba macno oo ereyga ow loo isticmaalo ayuu sheekhu keenay bal ila soco hadda wa ow lafdiga ow a weeye lishaki shaki buu u sugnaaday ow haddaba marka la isticmaalayo waa shaki markaad wax kala garan tahay ama kala garan lacdahay baa owda la isticmaalaa aayadda qur'aanka mutakalimkaa shakisan aayadda qur'aanka ah maxay odhanayaan qaaluu labithnaa yowman ow bacda yowmin marka la soo saaro maxay odhanayaan qaaluu waxay odhanayaan hee labinaa waxaanu nagaanay yowman maalin ayaanu ku nagaanay ow amase bacda yawmin maalin badhkeed baanu nagaanay waxay kala garan layihiin inay maalin meesha joogeen iyo inay maalin badhkeed joogeen ayay kala garan layihiin owdaasi waa waa shaki bay faa'iideyneysaa haddii ninu soo galo oo abtigaa iyo adeerkaa loo kala garan waayo maxaa lagu odhan jaaa camuka ow khaaluka waa lishaki marka waa marka la kala garan layahay owdu lishaki bay usoo aroortaa welil ibhaami ibhaamna way u timaadaa waa macnaha laba welil ibhaamina way u sugnaatay welil ibhaami macnaheedu waxa weeye mutakalimku ma shakisna oo wuu garanayaaye saamica ayaa laga qarinayaa xaqiiqada qofkan ibhaam baa loo yaqaanaa maxaa ka mida ibhaamkii ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi ataahaa tuuladan waxaa u yimid amrunaa annaga amarkayagii ayaa u yimid leylan habeen buu u yimid oonu halaagnay ow nahaaran ama maalin ayuu u yimid ilaahay miyuuna garanaynin waktigu u yimid wuu garanaya laakiin maxaa loo jeedaa leylan ow nahaaran waxaa loo jeedaa dadkan saamica ah laga qarinayaa musiibadu xilligay imanayso asalba musiibadu ama habeenunbay kuu iman ama maalinunbay kuu iman labadaa mid ilaahay adiga waktigay kuu imanaysa musiibada ilaahay wuu ogyahay laakiin waa lagaa qarinaya ibhaam baa loo yaqaanaayo haysdhiganin wey haysdhiganin haddii lagu odhan lahaa habeen habeenunbay adiga geeridu kugu iman ama ama mushkiladii kugu iman dee maalintii waad iska farxsanaan lahayd habeenkunbaad yaro nixi lahayd kolkaasi habeen iyo maalinba aad u xasuusnaatid mushkiladda ood ilaahay u beridid ayaa ibhaam meesha la gelinaya ibhaam marna hays dhiganin weli takhyiiri takhyiir bay u timaadaa takhyiir doorgelin takhyiir waxaa lagu door doorgelinayaa labada mutacaadifaynka ah ee isku cadfan kolkaa ama halla jamcinteedu mamnuuc ha ahaato ama ha banaanaato halkii haddaba takhyiirka iyo ibaaxada la kale odhan jiray naxwaha laba tusaale halkan ay kala ahaan jireen takhyiir oo wax lagu odhan jiray maxaa lagu odhan tazawaj hinda ow ukhtahaa li takhyiir bay ahayd layskuma dari karaynin nin baa ku yidhi war hindo guurso ama walaasheed guurso labadaba ma wada guursan kartaa hindo iyo walaasheed ma wada guursan kartaa laba hablood oo walaala ah miyaad wada guursan kartaa ma wada guursan karto ilaa ma wada guursan kartid ilaahay baa xaaraan ka dhigay subxaanahu wa tacaala laba habloodoo walaala ah mar qura inaad wada guursatid waa mar qura hadda meher qura laakiin haddii laba habloodoo walaala ah meherka ay ku kala horreeyaan mushkilad male oo inagu xigsiisan wax la yidhaha baynu naqaanin eeg haddaad inan guursato weligaa walaalaheed guursan maysid maa macnuhu waxa weeye in tan in inantan intaad qabto un baadan walaasheed u dhowaanaynin haddaad kala tegtiin ama ay kaa dhimato ama wax kalaba yimaado de walaasheed waad guursan kartaa walow inaga dhaqan wax uma belihinba marka la eego dhaqan uma belihinba gabadha haddii la furo walaasheed guurso waynagu adag tahay nin wadaada maalin ii yimido wuxuu igu yidhi magaalaan tegey buui magaalooyinka soomaaliyeeda ah. waxa iila yaa badnaa buui dhaqankaan ku arkay nin baan arkay bu aan isku guri gabadh buu qabay gabadhii bay iskhilaafeenoo wuu furay walaasheed bu haddana u geed fadhiista loo meheriyey buu walaasheed ayuu geed fadhiistay oo loo meheriyey markaas walaasheed guursaday waa dhaqan adag moogtahay eeg mushkilad male laakiin haddii lagu heshiiye lakin waa dhaqan adag eeg waxaa jiro kolkaa qofku intuu gabadhan qabo walaasheed inuu la qabo ayaan meesha la egayn ilain inta badan dumarka la wada qabaan way way isxiniyaan sow maaha soo isma xiniyaan oo isma xasdaan dee dad walaalo ah oo rixim ahaayoo wada dhashay maxay sababtaada iskugu xiniin sababtaada inay isku xiniyaan miyay tahay ka ilaali in rixim goysad noqoto dad wada dhashay aad isku dirtid ka ilaali markaa haddaba weli takhyiiri tazawaj hinda ow ukhtaha tazawaj hinda ow ukhtaha waxa weeye waa takhyiirka kii naxwuhu odhan jiray waxaa kaloo sheekhu takhyiirkeennan ku jira jaalis alculamaaa aw izuhaada jaalis la fadhiiso alculamaaa culimada aw izuhaada ama zuhaada oo la fadhiiso <coughs> labadaba waad la fadhiisan kartaa culimadana waad la fadhiisan kartaa zuhaadana waad la fadhiisan kartaa labadaba isku darsan haddaad doonto waa litakhyiir waa kala waa doorgelin weeyaan welimuطlaqiljamcina way u ahaatay owdu waxay faa'iideynaysaa ayay u imanaysaa muطlaquljamc bay u iman muطlaquljamc waxa weeyi labadan laysku cadfay ee owda layskugu cadfay inay xukunkan wada leeyihiin oo quro un weeyaan wax kale ma aha kolkaa owdii waa bimacnaa wow bay noqonaysaa bimacnaa wow owdii oo bimacnaa wow ah ayaa iyaduna jirta welimuطlaqi اljamci nin gabayaa'a ah ayaa gabay tiriyeyoo wuxuu yidhi waqad zaacama layla bianii faajiruun linafsi tuqaha oo calayha fujuuruhaa waqad zacamad waxay sheegatay leyla inanta laylo la yidhaha waxay sheegatay bianii anigu faajirun dembiile inaan ahay layle ayaa waxay ii sheegtay buu yidhi inaan dembiile ahay buu yidhi laylaabay leedahay dembiilaa tahay <clears throat> waqad zacamad waxay sheegatay layla inanta layliihi bianiya anigu faajirun dembiile inaan ahay layli waxay tidhi waa dembiile ninkani wuxuu idhi linafsi naftayduunbay u sugnaatay tuqaaha alla ka baqeegu haddaan ilaahay ka baqayo naftaydunbay u sugnaatay ow calayhaa owdaasi waa bimacnaa wow wa calayhaa naftayda dusheeduunbay ahaatay fujuuruhaa dembigeeguna haddaan ilaahay ka baqana nafciga naftayduunbaa leh haddaan ilaahay caasiyana dembiga anuunbu isaaran yahe le ilaahay waxba kaama gelin buu yidhi aniga naftayda iska kaydaa buu yidhi oo dhulka idhig waad aragtaa ow calayhaa fujuuruhaa owdaas aan ujeednaa ow haddaba owdu waa maxay maxay halkan ugu jirtaa baynu nidhahnaa waa bimacnaa wow macnaheed bay ugu jirtaa o alayha wa calayha fujuuruhaa ayay halkan ugu jirtaa weli taqsiimi taqsiimna way u timaadaa owdii wax la qaybqaybinayo waxaa la yidhaha alkelimatu imaa ismun ow ficlun ow xarfun alkelimatu kelmadu imaa ismun inay ismi tahay ow ficlun ama inay ficil tahay ow xarfun ama inay xaraf tahay sidaasaa ow owdaasaa la keenaa iyaduna oo owdaasi waa bimacnaa taqsiim qaybqaybin wa bimacnaa ilaa ilaa macnaheed ayay ku timaadaa ilaabay u iman maxaa la odhan jiray laalzamanaka waan ku laazimi kaa dul dhaqaaqi maayo ow taqdiyanii ilaa an taqdiyanii ilaa intaad iiga gudaysid xaqii aniga xaqayga ow taqdiyanii maxaa owdaa lagu macnayn jiray waa tii ficilka lagu nasbin jiraye bimacnaa ilaa laalzamanaka ow taqdiyanii xaqii walilidraabi idraab oo jeedsiya waa bal oo kale waa jeedsi hadalka horea laga jeedsanaya walilidraabi idraabna way u ahaatay oo idraabna way u sugan tahay idraab waa jeedsi wa arsalnaahu waanu dirnay ilaa miati alfin boqol kun baanu u dirnay ow yaziiduun bal yaziiduuna wax ka badan baanu u dirnayba owdaasi shaki ma aha wax ibhaamna ma aha waa idraab oo waa bimacnaa bal wa arsalnaahu nebigaa waanu dirnay ilaa miati alfin boqol kun baanu u dirnay ow yaziiduun bal yaziiduun wax ka sii badan boqolka ayaanu u dirnay owdaasi waa bimacnaa bal idraab bay faa'iideynaysaa markaa halkaana waxaan kaga soo baxnay toddoba macno ama sideed macno haddii takhyiirka la kala qaado ibaaxa iyo takhyiir loo kala qaado sideed macno haddii laysku darana toddoba macno oo owdu ay faa'iideyso af carabiga marka la joogo ilain dalaaladii baynu ku jirnay culima eh almafhuum walmanduuq ereyada macnahoogii baynu ku jirnay waey lafdiga ey a afraad toddobiyo labaatankii erey ka afraad waa ey bilfatxi isagoo isagoo ku sugan fatxo hamsaha waa in la fadxiyo ey e buu diidaya in hamsaha la kasriyo bilfatxi wa takfiifi iyo takfiif fudaydin waa bilaashad e تخفيف يأذى لا تخفيفينayo isagoo ku sugan waxa la yiri bil fathi wa takhfif labadan erey labada xaraf bay u kala noqonayaan bil fathi iyo u ma ya'da mise hamsaha hamsaha wa takhfifna iyo u noqonaya ya'da ayuu u noqonaya waa xaala jaariya majruur ka dhigi karta wa ay weeyi ka afraad ereyga ay ah bil fathi isagoo ku sugan fatxo hamsaha la fadhiyo iyo wa takhfifi fudaydin isagoo ku sugan ya'da la fudaydiyo macnaheedu tala waa maxay litafsiiri tafsiir bay u ahaatay tafsiir tafsiir waa fasirid waa macnayn shay baa la macnaynaya waa kii gabayaagu odhan jiray faa'idatun tashfi alcaliila min cilal maa bacda ay cadfu bayaanin ow bedel faa'idatun faa'idan hayaa buu yidhi tashfi caafiyaysa alcaliila ka xanuunsanaya min cilalin xanuuno badan ka caafiyaysa maa bacda ay cadfu bayaanin ow bedel ay waxa ka dambeeya cadfulbayaan baa la icraabaa buu yidhi ama bedel aydu waa tafsiiriyo waa ay cadfulbayaanku muna fasir ahaan jirin waa eydii tafsiiriyada ahayd markaa maxaynu odhanaynaa haddaba ey tafsiiriye ah waxay yidhaahdeen cindii casjudun cindii waxaa agtayda yaalla casjudun casjud baa agtayda yaalla cindii casjudun casjud baa agtayda yaalla talow casjudow maxaa tahay ey dahabun eydani waa tafsiiriyo casjudkii baa la fasiraya ey dahabun dahab casjudka laftiisaaba ilayn dahabka ah waad haysaa walinidaa'i ilbaciidi ka fog u dhawaaqidiisii ayay u sugnaatay fil asaxi qowlka sixada badan linidaa ilbaciid ayaa eyda loo isticmaalay linidaa'i ilbaciid gabay ayuu qorayaa sharaxeenu kolley sharaxa waad haysiine uu eyda tafsiiriyada ah uu kusii kaga sii hadlayo hal gabay buu soo qaatay kolka eyda tafsiiriyada ah waxaa la yidhaahdaa eyda tafsiiriyada ama mufrad baa daba dhaca ama jumla daba dhacda labadaasaa ayay culimadu yidhahdeen ey tafsiiriye ah ama mufrad baa daba dhaca ama jumla daba dhacda hadduu mufrad daba dhaco waxa weeye cindii casjudun ey dahabun hadday jumla daba dhacdana gabaygan uu sharxu qorayo weeye watarminani bidarfi ay anta mudnibuun wataqlinani lakin wataqlinani ilya laakin buu qoray soo maaha watarminani bidarfi ay anta mudnibuun wataqlinani lakin ya siyaada halkaa ku jirta halkaa waxbaa ka yar jaban waynu arki doonaa insha alla gabayga waynu arki doonaaye wa tarmiinani waxay igu toogatay tayari bidarfi ishay igu toogatay taa yar ilunbay igu soo toogatay buu yidhi talow say iigu toogatay ey anta mudnibun bay leedahay buu yidhi dembiilaad tahay ey anta mudnibun eydani waa tafsiiriyo oo tarmiinani bidarfidiibuu fasirayaayo ey anta mudnibun dembiilaad tahay ayaa isheeda ayaa ila dembiilaad tahay eydan jumla ka dambaysa wataqliinanii way ii cadhaysan buu yidhi inantii laakiin iyaaki laa aqli anigu adiga kuma cadhaysni baan leeyahay anigu inanay adiga kuma cadhaysni iyaduna ana ii cadhaysan tahay buu yidhi waxaynu doonaynaa haddaba eydu welinidaailbaciidina way u ka fogoo loo dhawaaqo kaa fog ama xiska ha u fogaado ama xukunka ha u fogaado xiska markuu u fogaanayo waxa weeye mid caadi kaaga fogo xaggaa jooga ayaad u dhawaaqaysaa ey muxamed baad odhanaysaa xukunka markuu kaaga fogaadana nin dhaga culus oo kuu dhow baad u dhawaaqaysaa ama nin maqnaa jooga ah oo maxaanku dhahaa yaro maqanoo naftiisuba ay meesha ka baxsan tahay baad ey ugu dhawaaqaysaa walinidaa ilbaciidi waa fil asaxi qowlka asaxee sixada badan fil asax qowlka asaxa ah waayo culimada qaar baa qaba waa linidaa lqariib linidaa lqariib waayo culimada qaar baa qaba oo kutubta naxwaha rag badan baaba ku tegey linidaa ilqariib inay tahay linidaa ilqariib rag badan baa ku tegey waxaa laga yaabaa innaga lafteenuba inaan ku tagnay ruuxul icraabka linidaa ilqariib halkaa asaxa uu kadhay khayrul asaxa inaan qaadanay baa dhici karta wa ayun lafdiga ayu a ka shanaad ayu waa kii shanaad bilfatxi wa bitashdiidi bilfatxi fatxo hamsaha la fadxiyo ayuu ku sugan yahay وبتشديد شديد يعد لشدنا وكسوغن يحي ايو لشرط شرط باي اسغناتايو وا شرط تعليق ويان لبا شيء لا اسكو خيدايو الهي ايات القران كان مخو يري ايما الاجلين لبدا مدته الله تقضيت ان قاطبه فلا عدوان وحليته علي اني دشيدا ما اها ايما الاجلين قضيت فلا عدوان waxa weeye ayam al ajalayn kan uu qaadanayo iyo culaytan la'aanta labadaas isku xidhay waa shardiya markaa walil istifaami istifaamna ayadu way usoo aroortaa ayukum munaafiqiinta ayaa odhan jiray ayukum kiine ayay zaadadhu u ziyaadisay haadihi tan aayadda ihi iimaanan iimaan kiine ayaa iimaan ay aayaddani u kordhisay kolka ayukumtani waa istifaam wa mawsuulatan mawsuulo iyadoo abay imani mawsuulo waa ismi mawsuul ilaahay ayaa yidhi lananzicanna waanu siibaynaa min kulli shiicatin koox kaste waxaanu ka soo siibaynaa ayuhum kii huwa isagu ashadu ugu darnaa cala araxmaani cutiya allah araxmaankaa xadgudubada uu ku soo samayn jiray ayudaasi waa ismi mawsuul oo alladii bay ka dhigan tahay wadaalatan mid ku tusinaysa ayay ku iman calaa kamaalin kamaal mid kamaal ku tusaysa ayay noqonaysaa waa ayu kamaaliye ah waxaad odhanaysaa marartu birajulin nin baan soo maray ninka oo oh, ayi rajuli nin dhammaystirana alla ninku fariidsanaaye nin baan soo maray nin wa wuslatan mid lagu gaadho ayay noqonaysaa linidaai ma kii u dhawaaqidiisa fiihi ay ku dhex jirtay al mid al wata ayay wuslo iyo silo u noqotaa lagu gaadhayo oo loogu dhawaaqo hadda arrajul haddii u dhawaaq lagu yidhaa af carabiga waa mamnuuc in la yidhaha yaa arrajul waa mamnuuc yaa arrajul lama yidhaa kan asha wata ama ismu ishaara la soo qaataa ama ayudana la soo qaataayo haa xarfu tanbiih xagga dambe lagaga daray ayu un haa ku dar ayuhaa sow maaha arrajul markaad u dhawaaqayso maxaad odhan yaa ayuha arajul alinsaan yaa ayuha alinsaan maa garaka yaa ayuha alinsaan yaa ayatuha nafsu wa ayu lafdiga ayu aweeyi kashanaad bitashdiidi shadiid bay ku sugnaatay ya la shadayo lishardi shardi bay u ولل استفهام استفهامنا way usugnaatay wa mawsuulatan bay imanaysa iyadoo mawsuulo ismi mawsuula wadaalatan bay imanaysa iyadoo tusinaysa ala kamaalin dhameystir wa wuslatan bay imanaysa iyadoo sila iyo gaadid u ah linidaa ma ki dhawaaqidiisa fiihi ay dhexdiisa ahayd al ay ahayd wali hamsi baan ku jirnaa saw maaha kalixaad wa id weeye id wa id wali hamsi ku jirnaa ereyga id ah markaan doonayno inta macaani ee id ay ku timaado ayuu doonayaa halkan sheekhu inuu inoo sheego inta macaani ee ay ku timaado ayuu halkan inoo doo inoo doonayaa ina inuu sheekhu sheego waa lix macno oo id ay leedahay lix macno ereyga id ihi lix macno uu leeyahay buu halkan sheekhu inoogu sheegayaa id horta id ismi way noqotaa xarafna way noqotaa ereyga id ihi maxaynu nidhi ismi way noqotaa xarafna way noqotaa laakiin id ficil ma noqoto lix siyoodna way u timaadaa isticmaalka af carabiga dhexdiisa ereyga id ah lix siyood oo loo isticmaalo ayaa jira wa id weeyi ka lixaad ereyga id ah lilmaadii maadi bay u ahaatay darfan iyadoo darafa waxaa la yacraabaa darafnimo darafkaasi waa daraf zamaan waana maadiyo waa wax tegey wax soo socda ma aha waa wax tegey weeyi daraf zamaan oo maadi ah ayay ereyga id ihi ku dhacdaaye la soco buu ku yidhi waa daraf zamaan oo maadi ah ayay id ku dhici maxaa ka mid a iyadoo daraf zamaan oo maadi ah waana sida xooga badane faqad nasarahu allaahu ilaahay ayaa nebi maxamed u hiiliyey id akhrajahu markii rasuulka ay saareen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay kuwii gaaloobay markay nebiga maka ka saareen ilaahay baa u hiiliyey oo madiine ayaa loo diyaar gareeyey oo rag naf iyo maalba u huraya buu ilahay halkaa ku siiyey faqad nasarahu llahu ilaahay baa nebi maxamed u hiiliyey goormaa loo hiiliyey talow id markii waa mar tegey hadda akhrajahu ladiina kuwii ay saareen kafaruu gaaloobay ereygaa id wuxuu icraaban yahay daraf zamaan darafkaa zamaanna waa maadi waa fii maxali nasbin darfu zamaan oo welibana maadi a ah weeye ومفعولا به way iman iyadoo mafcuulan bihi la icraabayo wamafcuulan bihi iyadoo mafcuulan bihiyabay iman waa sheekha akhfash iyo kayrkii sida uu qabo oo darafnimada way ka baxdaa oo mafcuulan bihinima la icraabi aayaddan qur'aankaaba lagu lagu xambaaray wadkuruu xusuusta id markii id kuntum markaad ahaydeen ama xaaladii qaliilan ad ahaydeen kuwa yar oo fakasarakum ilaahay uu idin bediyey waxaad xasuusatiin xaaladii ad yaraydeena ilaahay idin badiyey aayaddaa qur'aankaa haddii lagu dhaa wadkuruu xasuusta maxaa la xasuusayaa id xaaladii kuntum aad ahaydeen qaliilan kuwa yar adduun weynaha oo dhan baa dhinac idinka ahaa tiro aad u yarna waad ahaydeen bal xaaladiinaa xasuusta ilaahay muxuu idinku nicmeeyey fakasarakum ilaahay baa idin badiyey mar qura waafad waa degdeg bay sheegaysaa deg deg buu ilaahay idin bediyey caruur badan baad dhasheen maaha macnaheegu waxa weeye dadkii cadowga idinla ahaa uunbuu ilaahay qalbigooga bedelay oo iyagu idin raacay markaasaad noqoteenba agariyo dadkii adduunka hogaaminayey aayaddaa qur'aanka wadkuru waa ficil iyo faacil awe mafcuulkeegii haddaba wadkuru id kuntum qaliilan id waa daraf ereygaa id ah ayaa mafcuulun biyo xaalad looga jeedaa wabedelan minhu kioo wax laga bedelayo oo wax laga bedelayana way soo arooreysaa bedelan wabedelankii iyadaa wax lagama bedelaya iyadaa mafcuulun bihi laga bedelaya wabedelan iyadoo bedelabay soo aroori oo minhu mafcuulun bihi laga bedelayo wabedelan minhu min almafcuuli bihi ciddii waxay soo arooreysaa iyadoo bedela waxaana laga bedelayaa mafcuulun bihi baa laga bedelayaa aayaddan qur'aanka abaa loo tusaaleeyey udkuruu xasuusnaada nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa alaykum idinka dushiinna uu idiin nicmeeyey id xaaladii xasuusnaada jacala id jacala markuu idinka yeelay fiikum dhexdiinna ambiyaaa nebiyo uu idinka yeelay nebiyu idin soo diray wa jacalakum wuxuu idinka yeelay muluukan boqorro wa aataakum wuxuuna idin siiyey maa lam yuuti wuxuuna siinin axadan axad min alcaalamiin caalamiinta ka tirsan haddaba udkuruu nicmat allah udkuruu awey mafcuulkeygii udkuruu mafcuulkeygii bal sheega waa nicmat allaahi calaykum nicmadaasaa mafcuulkiiya waxaa nicmada mafcuulka a ah laga bedelay id id jacala fiikum ambiya waa bedel iddaa bedel ah oo mafcuulka laga bedelaya wa mudaafan kiiyoo loo idaafaynayo ilayhaa idda xaggeega loo soo idaafaynayo ismu zamaanin ismu zamaan wuxuu ku yidhi iddii ilayhi iyadoo ana waa la arkay id oo mudaafun ilayhi noqonaysa iyadana waa la arkay waa macnaha afraad ومضافا ولا إضافين يا إليها إدا لوسو إضافين اسم زمان اسم زمان با إدا لو إضافين إريي إذ أها oo ismu zamaan loo idaafaynayo iyadu mudaafun ilayhi icraaban waa la arkay maxaa ka mid a aayadan rabbanaa rabbigayow laa tusiq ha leexinin quluubanaa quluubtayada ha leexinin bacda id hadaytanaa intaadna hanuunisay kadib haddaba ereyga bacdi ihi waa asmaada idaafada laasimta bacd waa darfu zamaan waa mudaaf maxaa loo idaafeeyey id baa loo idaafeeyo id waa mudaafun ilayhi maanta ereygan id ah ayaa mudaafun ilayhi bacduduna waa mudaafkii weeyi yowma idin iyo iyo xiina idin iyo waqta idin iyo kuwaasoo dhanna waa labada mid weeyi wakadaa kan oo kale isagoo ah lilmustaqbali mustaqbal bay u sugnaatay waa macnihii shanaad weeyi macnihii shanaad waa kadaa lilmustaqbal idii mustaqbal bay u soo arooreysaa oo mustaqbal bay noqon waa qowlka asaxa ah ilaahay baa yidhi fasawfa yaclamuun fasawfa yaclamuuna way ogaan doonaan id marka ayay ogaan doonaan alaqlaalu silsiladaha fi acnaaqihim qoorta loo geliyo silsiladaha hadda ma xilligana laysa silsiladayn doona waa mise waa aakharo id ilaqlaalu fii acnaaqihim haddaba id ilaqlaalu markaynu nidhaa fii acnaaqihim ereygaa id ihi maaha aha wax tegey oo silsiladayntu weli ma tegine waa mustaqbal soo socda weeyi wakadaa lilmustaqbal buu sheekhu yidhi waa macnihii shanaad macnaha lixaad weli tacliili taliil bay iddu u sugnaatay inta horeba ismi bay ahayd xabaddan waa xaraf laakiin weli tacliili taliil bay u soo aroortay xarfan iyadoo xarafa taliil bay u soo aroortay iyadoo xarafa idii xaraf bay noqonaysaa hadda xarfu cille ayuuna macnaheegii noqon aayada qur'aanka ayaa loo daliishaday iyadoo id tacliil faa'iideynaysa ama xarfu cillo faa'iideynaysa ama waxaad odhanaysaaba darabtu waan garaacay alcabda addoonkii ayaan garaacay id asaaa id asaaa waa maxay markaa waa xaraf xarfu tacliilah id asaaa liisaa'atihi weeyi xumihiisa dartii ayaanu garaacay darabtu lcabda id asaaa ay liisaa'atihi walan yanfacakum alyowma id dalamtum oo kale ayaa loo daliishadaa mufaaja'ati kado ayay u sugnaatay kadaalika kaa horoo kale isagoo ah kadaalikadu waa xagga xarafnimada oo waa macnihii toddobaad walilmufaaja'ati kado ayay iddu u sugnaatay hadday mufaaja'a id noqoto waxa weye idda mufaaja'adiihi waa xaraf idda xarfu tacliil idda tacliilka faa'iidaysana waa xaraf toddobada macno haddaba labada u dambeeya waa xaraf shanta horena waa ismi iyadoo mufaaja'a waa fil asaxiye saddexda dambaba fil asaxi baa u taalle eh wakadaa lilmustaqbal fil asaxi وللتعليل حرفا في الأصح وللمفاجأة كذلك في الأصح في الأصح ذو قيد كا في الأصح إيه صدح ذا ضنبابا خلاف ما كنت ذا مستقبلك إيا للتعليلك إيا للمفاجأة صدح ذا خلاف ما كنت ذا وفي الأصح ذو وإيا لي هذا بمرك أن لنا مفاجأة أي إذ تلمام يسا kedo iyo degdeg bay sheegaysaa iyadana waa mas'ala khilaafiya weeyi oo laysku haysto waa mas'ale khilaafiya oo laysku haysto weeyaan sidaas ayuu sheekhu u soo qaatay wa id ereyga id aweeyi ka lixaad lilmaadi maadi ayuu u sugnaaday darfan isagoo darafah wa mafcuulan bihi isagoo mafcuulan bihiya wa bedelan isagoo laga bedelayo minhu mafcuulan bihiga ومضافا اسغو لو اضافينيو اليها حق ومضافا كيو لو اضافينيو اليها حقيقه اسم زمان اسم زمان وكذا كانوا كلا وحا لميده للمستقبل مستقبل بي اسغناتي يدو ظرفه مستقبل ولتعليل بي اسغناتي حرفا يدو حرفه وللمفاجاه مفاجئه او كذا بي اسغناتي كذلك سداس او كلا في الاصحي قولك اصحاء واذا لفظك اذا اوي كتضبات اذا lilmufaaja'ati mufaaji'o ayay u sugnaatay xarfan iyadoo xarafa fil asaxi qowlka asaxa ah walilmustaqbali mustaqbal bay u sugnaatay darfan iyadoo darafoo mudamanatan la dhex geliyey macno shardi macnaha shardiga qaaliban sida qaalibka ah walilmaadi maadi bay u sugnaatay iyo walxaali xaal bay u sugnaatay naadiran in yar weli hamsihii baynu ku jirnaa idaa waa hamsihii wixii hamsaha ka bilaabanayay baynu ku jirnaa idaa ereyga idaaihi afar macno oo ay leedahay buu inoo sheegayaa afar macno oo ereyga idaaa loo isticmaalo ayuu sheekhu halkan doonayaa inuu inoo sheego waa afar macno oo idaa loo isticmaalayo afarta macno idaa loo isticmaalayo kow mufaaja'a way tusisaa laakiin waa xaraf daraf mustaqbalana way noqotaa oo macno shardiya waa ismi daraf maadiya macnihiisa uu maadi shardiyana way noqotaa waa ismi xaalna way noqotaa waa ismi afartaasay usoo aroortaa laakiin labada dambe waa naadiran waa naadiranoo inay maaldi ku soo aroorto iyo inay xaal u soo aroorto labaduba waa naadiran laakiin inay tahay mufaajaو xaraf ah waa qowlka asaxa ah inay mustaqbal darafa tahayna waa qowlka haalibka ah weeyi labada dambe waa naadiran labada horena waa caadi wa idaa weeyi xarafka ereyga toddobaad idaa ismi iyo xaraf bay iskugu jirtaa waynagii lahaynte xuruufun ma wada aha waxyaabahan laga hadlayaa xuruuf iyo asmaaba way iskugu jiri karaan ficiladana halbaynu arki doonaa calaa yacluu wa idaa lafdiga idaa awey ereyga toddobaad lilmufaaja'ati kedo ayuu u ahaaday xarfan isagoo xarafa fil asaxi qowlka asaxa ah. laba jumlo ayay dhex dhacdaa markaa mufaaja'ada labada jumlo tooda dambe ayaa ismiye ah jumla ismiya bay noqonaysaa waxay culimmadu yidhaahdeen iyadoo hadaba mufaaja'a waatay odhan jireen kharajtu min albaab faidaa asadun waaqifun kharajtu min albeyti faidaa asadun waaqifun bilbaab faidaa asadun waaqifun bilbaab idaa asadun idaadaasi waa mufaajaco iyo kade ayay ku kutusaysaa xarafna weeyaan fi lasax ragga qaar baa qaba war xaraf ma ahee ka daaya oo waa ismi ha la sababta xaraf looga dhigay waxa weeyi bay waxay gudanaysaa macno macaanidii xuruufta ah ayay gudanaysaa oo mufaajaadu waa kado xaraf baa xaq u lahaa sida istifaamkii iyo nafyigii iyo kuwaas oo kale ayay macno xaraf uu leeyahay loogu gudanaya kharajtu faida ida alasadu bilbaab bay yidhaahdeen waaba libaax baaba albaabkaba taagan walilmustaqbali mustaqbal bay idaadu u sugnaatay darfan iyadoo daraf ah darafka oo mudamanatan la dhexgeliyoo la dimnisiiyey macno shardi shardi macnihii haaliban sida haalibka ah macno shardi ayaa lagu daray oo la dhex dhexgeliyey sida qaalibka abuu ah ku yidhi macno shardi bay sidataa markaa shardigu wuxuu ahaa tacliiq laba shay oo laysku xidho ayuu ahaa shardigu shardi markaynu ka hadlayno muxuu ahaa baynu nidhi waa laba shay oo laysku tacliiqiyo ama laysku xidho ayaa shardi la odhan jiray waa haaliban waxaynu usoo qaadanaynaa haddaba idaa jaaa markuu yimaado nasrullaahi ilaahay nasrigiisa hiilintiisa iyo walfatxu furashaduba oo wara'ayta annaasa dadka aad aragto yadkhuluuna iyagoo soo gelaya fii diinillaahi ilaahay diinkiisa afwaajan koox koox u soo gelaya fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahadiisa adoo ku maran idaadaasi waa daraf waana mustaqbal nebiga markii lala hadlayey dee wax soo socda ayay ahayd idaa jaaa markuu yimaad waa mar iman doonta idaa jaaa nasrullah ilaahay nasrigiisa iyo walfatxu maka markaad furato waa mustaqbal waa waqti soo socda weeyi waana shardiyo labaa la isku xidhayaa majii'u nasrillaah iyo tasbiixda labadaasaa la isku xidhaya oo ficlu shardi iyo jawaabu shardi bay u baahan tahay darafkani waa mustaqbalo waa wax soo socda welilmustaqbali bay u sugnaatay darfan iyadoo darafa mudamanatan oo la dhexgeliyey macno shardi shardi macnihii haaliban sida haalibka ah welilmaadi maadina way u sugnaatay maadina way u sugnaatay oo welilmaadi maadi bay u sugnaatay buu yidhi waa daraf maadiyoo tegey waa naadiran laakiin idaadii inay iyadoo shardi faa'iideynaysa haddana daraf maadiya ay noqoto ma farabadna badna waxaa lagu tusaaleeyey aayadda qur'aanka ah wa idaa ra markay arkaan tijaaratan tijaaro iyo ganacsi ow lahwan ama wa idaa ra markay arkeen baan doonaya markay arkeen markay arkaan maaha wa idaa ra markii ay arkeen tijaaratan tijaaro ganacsi markay arkeen ow lahwan ama lahwi iyo ciyaar ay arkeen infadu way yaaceen ilayha xaggeegay u yaaceen aayaddu waxay soo degtay nebi maxamed oo tukanaya ayay tijaara soosoo gashay oo rag baa u yaacay oo u diday markaasaa la yidhi waa idaa ro-ow markay arkaan ma aha qisadu way dhacdayba aayadda nusuulkeegaa dembeeyey waydaa ro-ow markii ay arkeen waa maadi tijaaratan markay arkeen owlahwan ay arkeen ayay infadu way yaacayaan maaha wayba yaaceenba wey waa maadi infaduu ilayha way u yaaceen watarakuuka qaa'iman adigana taagniday kaaga tegeen baa layidhi haddaba idaadaasi aayaddaa ku jirto oo kale waa daraf maadiya oo tegey ayay usoo aroortay bacda ru'yo ayay aayaddu soo degtay wa bacda alinfidaadna way soo degtay walxaali xaal bay idaadu u soo aroortaa naadiran sida naadir iyadoo naadiran iyadoo ah naadir labadaba naadirantu way u noqonaysaa haddaba walxaali naadiran waxa weeye aayaddii baa lagu tusaaleeyey waleyli habeenka ayaan ku dhaartay idaa yakshaa xaaladda uu daboolayo markuu sidaa u daboolayo dhulka waleyli baan ku dhaartay idaa yakshaa markuu sidaa u daboolayo idaadaas ayaa xaalo lagu macneeyey markuu sidaa u daboolayo uu tirtiraya baa lagu leeyahay maalinta calaamadaheegii markuu sidaa u tirtirayo uu daboolmayo xaaladaasaan ku dhaartay waleyli idaa yakshaa waa xaala markaa hadaba wa idaa weeyi ka toddobaad lilmufaajaati mufaajao kada ah bay u sugnaatay xarfan iyadoo xarafa fil asaxi qowlka asaxa ah walilmustaqbali mustaqbalna way u sugnaatay darfan iyadoo darafa darafka oo mudamanatan la dhex geliyey macno shardi shardi macnihii haaliban sida haalibka ah welilmaadii bay u sugnaatay walxaalina way u sugnaatay naadiran isagoo naadir ah walbaau bi weeye lililsaaqi ilsaaq buu iyo majaaz ahaan weli tacdiyati tacdiyay u sugnaatay weli sababiyati sababiyay u sugnaatay وللمصاحبه مصاحبه اسغناتي وللظرفيه ظرفنمي اسغناتي وللبدليه بدليه اسغناتي وللمقابله مقابله او القابلده بي اسغناتي وللمجاوزه غدب بي اسغناتي وللاستعلاء سرين بي اسغناتي وللقسم دار بي اسغناتي وللغايه غايه اي اسغناتي وللتوكيد توكيد اي اي ادكين بي اسغناتي وكذا كرو كره اسغو التبعيد بي اسغناتي في الاصحي قولك اصحى اي صحه بدن hadda waxaynu dhammaynay hamsihii ba'dii baynu gudubnay alifka ba baa ku xigay saw ma aha ba'dii baynu u gudubnayo walbaau u yidhi walbaau ba'du talow hadda ba'du waa ba'dii xurufuljarka ahayd ba'da xarafka jaar ah maxaan macaani u naqaanay naxwaha macaanida ba'da ilan hadda dalaaladii waxaynu ku usuulka waxaynu ku jirnaa mafhuumkii ee marka ilaahay quraanka ku dhex sheegay macnihiisu waa maxay waa inaad ba markaad aragtay macnaheegii garanaysid haddaba idaa markaad aragto waa inaad macnaheegii garanaysid siday qur'aankan ugu jirto siday xadiidka ugu jirto siday luqadda ugu jirto aduu markaad isticmaalaysa hadalkaaga siday ugu jirto ilan waxaa laga baqayaa inaad tidhahdo alyawma akaltu kalbani nin baa maalin yidhi alyawma akaltu kalban ay baa cunay alyawma akaltu kalban ay baa cunay buu leeyahay waa maxay macnaheegu hadalkan ku hadlaya ya ay baan cunay caldanii kalbun buu odhan laaya ay baan cunay buu yidhi ay baan cunay haddaba culima bacda sheekhu intuu u sheegay macaani aada u tiro badan weeye saddex iyo toban macno ayuu sheekhu sheegay haddii ilsaaqa la kala qaadana afar iyo toban macno oo bacdu ay leedahay buu sheegay saddex iyo toban macno oo ereyga bi'ihi qur'aanka dhexdiisa iyo sunnada dhexdeeda aan ku arkayno iyadoo ugu jirta saddex iyo toban macno ilaa afar iyo toban macno ayuu sheekheenu sheegay kolka waa inaad kala garan kartaa ba'ahan markay sidan ugu jiraan waxa lagu macnaynayo iyo sida macnuhoogu uu noqonayo waa inaad garan kartaa ila waa af carabi buu qur'aankii ku soo degayey walbaau waa ba'dii ka sideedaad ereyga xarafka sideedaad waa ba lil ilsaaqi ilsaaq bay u sugnaatay isku dhejin ayay u sugnaatay xaqiiqatan xaqiiqo ah waa amsaktu bizaydin oo kale haddaan idhaa amsaktu bizaydin ba'da bizaydin ku jirtaa waa maxay waa ilsaaq xaqiiqiyo saasaan u qabtayba waaban qabtayba waa xaway waa caadi bay iskugu dhagan yihiin ilsaaq waa isku dhagani kolka waxa weey waa amsaktu bi zaydin waxa la yiraahdaa bihi daa'un baa la yiraahdaa bihi daa'un bihi ninka waxa ku dhex jiro ku oo ku dhagan daa'un xanuun xanuun baa haysta weeyaan waa caadi buu u haystaa jirkiisii bihi daa'un ama amsaktu bi zaydin ومجازا مجاز بو اسو اروري الساق مجازيه waa isku dhage ilsaaqii isku dhaganaanta ahaydo aan caadi isku haysanin laakiin majaaz ahaan ah macnihi xaqiiqada ahaa mahay waa macno majaaziya waxaad odhanaysaa marartu bizaydin marartu waxaan soo maray bizaydin ninka zayd la yidhaah ayaan soo maray haddaba marartu bizaydin markaan idhaa macnihiisu waa maxay marartu bizaydin zayd baan soo maray zayde maad soo xaqiiqadu waxay ahayd marartu bizaydin markaad tidhaa muruurkaagu inuu isaga laftiisa soo dulmaro inaad kusoo dul joog joogsato ood dhulka soo dhigato ma dhul baad ka soo dhigatay mise waad soo agmartay waad soo waa ilsaaq majaaziya baa la yidhaha ilsaaq xaqiiqiya ma aha markaa wamajaazan weli tacdiyati tacdiyo ayay u sugnaatay tacdiyo tacdiyadu ficil laazim ah ayay mafcuulun bihi u oo sida mafcuulun bihigaa ficilkaa loo macnayni dahaba waa maxay macnaheegu dahaba culima maxaan ku macnaynaa markaan macnaynayna dahaba wuu tegey sow maaha ba'da tacdiyadu hadday daba dhacdo dahaba wuu tegsiiyey baad ku macnayni mucadaad ka dhigi ba'dana tacdiyo samaynaysa markaa macnihii isbedelaya dahaba wuu tegey iyo dahaba wuu tegsiiyey weli tacdiyati tacdiye ayay u sugnaatay bacdii waa mucadde ka dhigid waxaa lagu macneeyey dahab allaahu binuurihim dahab allahu ilaahay baa tegey miyaan ku macnaynaya maya ilaahay baa tegey ha odhan hadda marka hore dahaba wuu tegey bay ahayd oo dahab allahu ilaahay baa tegey in lagu macneeyo ahayd soo maaha lagu macnayn maayo haddana maxaynu odhanaynaa dahab allaahu binuurihim dahab allaahu wuu tegsiiyey ilaahay binuurihim nuurkoogii buu tegsiiyey kolkaa ereygan binuurihim ee mafcuulun bihi baa laga dhigaya wixii la tegsiinayey baa laga dhigaya waa litacdiya weli sababiyati sababiyo ayaa ayay u sugnaatay sababiyo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi ummado la halaagay baa laga warramayayoo fa kullan mid kaste akhadnaa waanu qabannay bidembihi bisababi dembihi dembigiisa sababtiisii baanu ku qabannay fa kullan mid kaste akhadnaa waanu qabannay bidembihi bisababi dembihi dembigiisa sababtiisii baanu ku qabannay mid kaste waanu halaagno bisababi dembihi baanu u halaagnay ba'daasi waa sababiya markaa waa dembigu waxay aayaddu tilmaamaysaa inuu dembigu sababulhalaag yahay haddaad dembi gasho calaamadihii halaagaa kaa muuqda calaamadihii halaag ama ilahay ha kugu qaada markaa ama ilahay ha kaa cafiyo fakulan akhadnaa bidembihi welilmusaaxabati musaaxabana way u sugnaatay musaaxabo musaaxabada markay ba'du u sugnaanaysa musaaxabo la odhanayo oo ah bimacnaa maca ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi qad jaa'akum waxaa idinsoo gaadhay alrasuulu rasuulkii ayaa idin soo gaadhay bilxaqi xaq isagoo la saaxiibsan bilxaqi waa maxay ba'daasi waa musaaxabo oo waa maca alxaq xaq micii isagoo ah ayuu yimid musaaxabo ayay ba'daasi ugu jirtaa weli darfiyati darfiye iyadoo abay u sugnaatay darfiyadu waa bimacnaa fii waa ba'diioo haddana fii lagu macnaynayo ilaahay baa aayad qur'aan kolkaa darafkaasi ama daraf makaan ha noqdo ama daraf zamaan ha noqdo ba'dii marna daraf bay u iyadoo daraf makaan ah aayadda qur'aanka ah walaqad nasarakum ullah xaqiiqa ahaan ilaahay ayaa idiin hiiliyey bibedrin fii bedrin beder dhexdeeduu idinku hiiliyey bibedrin waa maxay ba'daasi waa bimacnaa fii waana daraf makaan ilain beder waa makaane bibedrin ay fii bedrin beder dhexdeeda meesha beder la yidhaha dhexdeeduu ilaahay idinku hiiliyey haddii ay tahay daraf zamaanna wanajaynaahum waanu badbaadinay bisaxarin fii saxarin goor suxuura ayaanu badbaadinay kolkaa ba'da bisaxarin ku jirtaa waa bimacnaa fi suxuurtuna dee waa zamaan waa daraf zamaan bederna waa daraf makaan welilbedeliyati bedeliyo ayay u sugnaatay oo bedel bay noqonaysaa halka bedelka ayay dhacaysaa cumar bin khadaab radia allaahu tacaala waxaa la wariyey markii rasuulku uu ku yidhi laa tansaana ya ukhaya min ducaa'ik walaalyarow ducadaada ha naga ilaawin markuu rasuulku yidhi ayaa cumar laga wariyey inuu yidhi maa yasurunii ana lii biha dunya maa yasurunii igama farxinayo ana lii inuu ii sugnaado bihaa hadalkaa rasuulku igu yidhi bedelkiisa adunya adduunyadoo dhan haddii la yidhaa ah, hadalkaa nabi maxamed ku yidhi adduunyadoo dhan ha lagugu bedelo oo hadalka ayaan lagu odhanin kama heleen buu yidhi kuma farxeen buu yidhi hadalkaasaan adduunyadoo dhan ka jecelahay buu yidhi ma yasurunii ana lii bihaa bihaadaasi waa bimacnaa bedel waa bedelahaa addunya adduunyada oo dhan inaan helo iyada bedelkeega hadalkaa bedelkiisa kuma farxeen welilmujaawazati mujaawazo oo gudub ah ayay u sugnaatay bacdu mujaawazo oo bimacnaa can ah mujaawazadu waa bimacnaa can welilmuqaabalati baa ka horaysa miyaa welilmuqaabalati muqaabalo ayay u sugnaatay muqaabaladu ciwadkay gasha baa la yidhi waxaad odhanaysaa ishtaraytu farasan faras baan soo iibsaday bidirhamin dirham baan kusoo ciwad qaatay dirhamku waa ciwadkii faraska aad ka ciwad dhigatay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati aayadahayga ha ku ciwad qaadanina samanan qaliilan lacag yar lacag yar aayadahayga ha siisanina aayadihii iyo lacagtii in laysdhaafsado ayuu rabbi diidan yahay subxaanahu wa tacaala waa muqaabaladii welilmujaawazati mujaawazo ayay usoo aroori waa bimacnaa can mujaawazadu bimacnaa can waa gudub wax kala fogaanaya weeye aayadda qur'aanka abaa lagu lagu soo tusaaleeyey sa'ala wuxuu su'aalay saa'ilun mid su'aalaa bicadaabin ay can cadaabin cadaab xaggii cadaabka oo waaqicin dhacaya bicadaabin ba'daasi waa maxay sa'ala eeg marka sa'ala canhu baa la sa'ala bihi lama yidhaah sa'ala canhu kolkaa ba'dani waa bimacnaa can sa'ala wuxuu su'aalay saa'ilun mid su'aalaa bicadaabin can cadaabin cadaab xaggii cadaabka oo waaqicin dhacaya welil isticlaa'i isticlaa' ayay u sugnaatay ba'diibaa bimacnaa calaa odhan noqonaysa oo calaa ku imani waxaa lagu tusaaleeyey aayadda qur'aanka ah isticlihii waxaa lagu tusaaleeyey wa min ahlilkitaabi ahlulkitaabka waxaa ka mid a man baa ka mida in ta'manhu ku aaminto biqintaarin qintaar biqintaarin ba'daasi waa bimacnaa man in ta'manhu biqintaarin ay calaa qintaarin qintaar haddaad ku aaminto eeg amina calayhi baa lagu aaminay ma og amin alayhi baa la yidhaahdaa kolkaa bada biqindaarin ku jirtaa waa calayhi welilqasami qasam dhaar abay badu ku soo aroortaa wallaahi bilaahi tallaahi waynaga ohan jirnay bilaahi bilaahi la afcalana kada welilqaayati qaayo oo halka wax ay ku gebagaboodaan welilqaayati qaayana way ku soo aroortaa bimacnaa ilaa qaayuhu waa bimacnaa ilaa ilaayoo kale ayay badu ku iman waqad axsana bi nabiyullaahi yuusuf soo maahay waqad axsana bi waqad axsana bi waqad waqad axsana ilaya waqad axsana b axsana ixsaan iyo samafal buu ii sameeyey ilaya aniga waqad axsana ilaya halkii logo laaba waqad axsana b weli tawkiidi tawkiid adkaynana way u sugnaataa oo waa waa zaa'idada markay tahay cashirkeennii alfiyada ayaan shalay toole afar jeer oo ba'du ay zaa'ida noqoto ama tawkiid ay faa'idaysaan aragnay maada khabarkeyga marka lagu darayey laysada khabarkeyga marka lagu darayey laada khabarkeyga marka lagu darayey kaanada manfiyada ah khabarkeyga marka lagu darayey dee tawkiidka lagu sheegayo markaa zaa'idada ay kafaa iyo waad garanaysaa faacilkii kafaa iyo markii lagu dari jiray weli tawkiidi ama faacil ha lagu daro ama mafcuulun bihi ha lagu daro ama mubtada ha lagu daro ama khabar ha lagu daro kafaa bilaahi shahiida kafaa bilaahi ilaahay baa ku filan shahiidan markhaati ugu filan bilaahi ba'daasi waa zaa'ido ama tawkiid baa la yidhaha qur'aankaa lagala xishooday zaa'ido in la yidhahdo tawkiidka loo qaataye kafaa bilaahi faacilkii baa lagu daray wahuzi rux baa la yidhi ilayki xaggaaga u soo rux bijidci nakhlati timirta gunteeda huzii ruuxba maxaa la ruuxaya aw mafcuulka la ruuxaya wahuzii ruux kala ruuxayaa me ee mafcuulka ihi waa bijidci nakla mafcuulkiioo lagu ziyaadiyey mayn ahayn bacdaa tawkiid baa loogu ziyaadiyey bixasbika dirhamun bay odhan jireen bixasbika waxaa kugu filan dirhamun dirham bixasbika miyaadan arkaynin inay tahay mubtadihiiyo bac lagu daray alayse allaahu alle miyuuna ahayn bikaafin mid ku filan cabdahu addoonkiisa khabarkiiyo bac lagu daray miyayna ahayn wakadaa kanoo kale isagoo ali tabciidibay u sugnaatay fil asaxi qowlka sixada badan bacdi tabciid bay faa'iideyni qowlka asaxa tabciidku waa maxay waa min bay la macno tahay oo bacdi bay faa'iideyni aayad qur'aan rabbi wuxuu ku yidhi caynan il yashrabu ay cabayaan bihaa ba'daasi waa maxay waa mintii tabciidiyad ahay caynan il yashrabu ay cabayaan bihaa ay minhaa iyada qayb ka tirsan cibaadullaahi ilaahay addoommadiisu bihaa ay minha iyada bacdi ka tirsan bay cabayaan isha lama wada cabayo in yar baa laga cabaya waa tabciidiyo bacdi baa laga cabaya kolkaa bacda haddaba bihaa ku jirtaa waa bimacnaa min tabciidiyeah ayay meesha ugu jirtaa waa fil asaxi waxaan filayaa saddex iyo tobankaa macno hadda la soco isticaanadii iyo sheekuu ka tegey bacda isticaaniya inay faa'iidaysanayeen uu ka tegayey saddex iyo tobankaa macno ayay bacdu u soo aroortaa oo ba'da aroorkeegu uu noqonaya in sha allah halkaa ayaynu ku daysan doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam